بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد مقيس مسدر المعد فاعل ثم الفعول في سواه يحلو إن لم يكن مستوجبا فعالا نحو أبا إبان أو فعالا نحو بكى بكان أو فعيلا أو فعلانا كالنزار حيلا فعالة لخصلة فع... فعالة لخصلة فعالة لفعل حرفة كذا ولاية وفعل لفعل لزم فلا فعالة فعولة لفعلا فباب ما عدا الذي ذكرته نقل فلا تعد الذي نفثته ومصدر لما سوى الثلاثي مقيس احفظه مع اكتراث وكسر ثالث بلا نكير مع مما افتتح بهمز وصل ضم ما يربع في أشباه قد تكلما واكسره في توالي وشبهه لمانع الضم به ومثله لفعل نجعل لفعل نجعل فعل له فعلالا واتي لافعال الصحيح فعالا لفعل تفعيل حيث قد خلا من لا من اعتل كذا قد نقلا تفعيلة لحاو ذاك جعلا للعار منه ربما قد بذلا ودرد التفعيل مع تفعيلة لكل مهمز فذا عن لفاعل الفعال مع مفاعلة وعند عمر قس لذا مفاعلة وتا إقامة لزم في الغالب وتستعاذة أدم يا صاحبي فباب ما سوى الذي تقدم نقل فعل الذي لهم تحتما ومرة بفعلة كمشية وهيئة بفعلة كمشية في غير ذي الثلاث مرة بتا وشذ فيه هيئة فاستثبتا فحكمنا لمسدر مباين من تا وإلا يبدو بالقرائن Eh, bism illaahi raxmaan raxiim shalay waxaynu soo dhiganay culimo masaadirtii ulaaiga ficilka ulaaiga ah oo facalo iyo facile iyo faculo saddexdaa ahaa masaadirtooda sida qiyaaska u ah ayaynu shalay soo dhiganay masaadirtaa lafteeda sidii loo qiyaasanayey ama qiyaaskeeguba uu ahaa ayaynu soo qaadanay maantana halka waxaynu ku arki doonaa biidni tacaala masaadirtii shalay aan soo dhiganay ee ulaaiga oo qiyaas iyo samaaciba isku jirtay ayaa inta qiyaaskaoo qura lasoo reebaya inta qiyaaska oo qura ayaa lasoo soo reebaya miimiga horta gaar baa loo soo reebay oo xagga dambe inoo mariyey oo cashirkeenan maantaba ma aha masderku hadduu miimi noqdo keenan maantaba ma aha intii qiyaaska ahayd buu soo reebaya wuxuu hi sheekhu beytkeenan maqiisu masdarilmucaddaa almucadaada horteed ficil baa ka maqan oo la qadaraya maqiisu masdarilficli ficilkii masderkiisa waxaa loo qiyaasanayaa ficilkii almucaddaa la gudbiyey faclun baa loo qiyaasanaya ficilka haddii mucaddo laga dhigo oo la gudbiyo maxaa loo qiyaasan baynu nidhi masderkiisa sidee lagu keeni baynu nidhi faclun baa lagu keenayaa bes hadduu mucadaba yahay waana hulaai de maala daraba maxay ku iman darban qatala maxay ku iman qatlan akala maxay ku iman aklan haddii ficil laxisa maxay ku iman waa ficila laxisa laxsan laqima maxay ku iman laqman waxaan doonayaa adigu laxisa laxsan baynu odhan oo ficilku isagoo hulaaثiya ama facala ha ahaado sida fataxa fatxan ama facila ahaado sida la xisa kol hadduu mucado yahay faclun igu keen masderkiisa bs ereyga maqiisa inoo qoran qolo masder miimiyay ka dhigeen waxay dhaha maqiisu masderilmucadaa maqiisu masderilficli ficilkii masderkiisa qiyaaskiisu oo qiyaas bay ku macneeyeen ficilkii almucadaa la gudbiyey qolona ereyga maqiiska ismafcuul bay ku macneeyeen waxay maqiisu masderilficli ficilkii masderkiisa waxa loo qiyaasanayaa ficilkii almucaddaa la gudbiyey faclun baa loo qiyaasanaya faclun kolkaa maqiis ama loo qiyaasanayaa dheh ama qiyaaskiisu dheh ereygan maqiisa ayaa la isku qabtay ma masder miimiya mise waa ismi mafcuul ismi mafcuul iyo masder miimiya kii la doono ayaa laga dhigi karaa maqiisu masder ficli ficilkii masderkiisa waxaa loo qiyaasanayaa ficilkii almucadaa la gudbiyey faclun baa loo qiyaasan maxaa inoo soo hadhay laazimkii oo imisaa ah? saddex ah saddex ficiloo laazima facaloo laazima iyo faciloo laazima iyo faculo oo dhan oo faculo oo dhani laazimun bay ahaan jirta iyadu mafcuul ma qaadanaynin saddexdaas ay soo hadhay mucaduhuna waa laba uun facaloo mucadaah iyo facilo oo mucadaa ah. labadaa iyaga faclun baa loo qiyaastay faclun waa loo qiyaastay baynu nidhi wuu ku wada imanayaa maynaan odhan wixii ku iman waayaa waxaad odhanaysaa dee xeerkiibuu garab marayo shaad buu noqday laakiin qiyaaska saasa ah, xeerkii qiyaaska weeyi uma alfucuulu fucuulna yaxluu wuu macaanaanayaa fii siwaahu mucadaha wixii ka soo hadhay dhexdiisa wuxuu ku yidhi wasanka fucuula ah waxa aan mucaddo ahayn ha lagu keeno alla macaanaa buu yidhi oo fucuul ku macaanaa ayuu yidhi waxaan mucaddo ahayn alla fucuul ku macaanaa buu yidhi waxaan mucaddo ahayn mucaddaha waxaan ahayn oo dhan fucuul baa ku macaan buu yidhi haddaba waxaa la moodaa wasankan siduu sheekhu u dhigay uma alfucuulu fii siwaahu yaxluu markuu yidhi in eg fucuulkani siwaahudaa siwah waxaan mucaddo ahaynoo facalada laazimkaa ah, facilada laazimkaa ah, faculada laazimka ah saddexdaba in fucuul lagu keenayo hadalku inamootiinaya sidaa ma aha waa facalo oo qura ayaa fucuulka lagu keena facalo laazima oo welibana shuruud leh ayaa fucuul lagu keenaya facilada laazimkaa dibbuu inooga keeni faculana dibbuu inooga keeni facalo laazima un weeyaan kolkaa halkantuu kaga hadlaya uma alfucuulu wasanka fucuulihi yaxluu wuu macaanaanayaa fii siwaahu mucadaha waxa ka soo hadhay dhexdiisa ayuu macaanaanayaa ereygu hadduuna mucadaba ahayn oo qeybtii mucadaha aynu odhan jirnay hadduuna ahayn u laazim noqdo facalaa ah welimana aad buu u macaanaanayaa buu ku in fucuul lagu keenaa kharaja maxaan ku keenayaa masterkeyga kharaja wuu baxay bixidda maxaan odhan khuruuj dakhala wuu galay maxaan odhan dukuul jalasa wuu fadhiistay maxaan odhan juluus wahaakada saasaan ku keenayna uma alfucuulu fucuul yaxluu wuu macaanaanayaa fii siwaahu mucadaha waxa ka soo hadhay oo facala adee wajaba wujuub shuruud baa loo shardiyaa marka facalada laasimkaa fucuul lagu keeni waa in lam yakun hadduuna ahayn mid mutay ficaalan facaalada laaimkii haddayna ficaal mudanin masderkeegu hadduuna ficaal mudanin in lam yakun haddii uuna ahayn masderku mustawjiban mid mutay oo waajibsaday ficaalan wasanka ficaala hadduu masderku ficaal muto dee ficaal baa lagu keeni isagoo facaalo laazim ah goormuu ficaal mudan jiray facaalada laazimka ah macnaheegu hadduu carar iyo wax shabahay noqdo ficaal buu mutay abaa wuu diiday ibaaan abaa ibaan jamaxa jimaaxan baad odhan markaa fara firaaran naxwu abaa wuu diiday ibaaan oo kaleba weeyaan ow amase fucaalan fucaal hadduuna mudanin ama fucaal hadduuna mudanin wasanka fucaal a goormaa la mutaa oo la odhanayaa facaalo laazimi fucaal bay ku iman waa marka sawd uu yahay ama daa naxwu bakaa wuu ooyey bukaaan isagaa tusaaleeyey bakaa wuu ooyey waa facalo laazima fucaal baa lagu keeniyo bakaa wuu ooyey bukaaan oohin baynu odhan ow faciilan ama faciil hadduuna waajibsanin ama mudanin faciil hadduuna mudanin hadduu wasanka faciil ah xaq u yeesho faciil baa lagu dayni isagoo facalo laazima ah maxaa tusaale u ah facalo laazima oo faciil ku imanaysa waaa waxaa lagu garanayaa sawdka iyo horta sayrka labadaa wey sawd iyo sayr sayrka raxiilan buu ku tusaaleeyey raxala wuu guuray raxiilan guurid sawdkana waxaad odhanaysaa aza wuu guuxay dherigii aziizan ama za'ara alasadu libaaxii baa reemay zaiiran za'ara zaiiran ow facalaanan hadduuna mudanin facalaan facalaan waa facalada laasimkii waxay ku timaadaa markay idiraabaad iyo wax kolba dhinac iska hortegaya iska hor iyo daba noqonaya markuu shaygu ku tuso ayaa la yidhaahdaa waa facalaanan sida nazaa oo kale ka nazaa buu yihi nazaa wuu booday nazaada waxaa loo isticmaalaa orgida iyo waxa lamidkaa iyo doofaarka iyo waxa lamidkaa labku markuu dhadiga u tegayo ama orgigu markuu rida ku boodayo ayaa nazaa loo isticmaalaa ama doofaarku markuu doofaaradda ku boodayo ayaa nazaa loo isticmaalaa ereyga nazaa iyada loo isticmaalaya nazaa wuu booday haddaba boodida maxaynu masderkeega odhan nazawanan baynu odhan nazawanan nazawanan facalaanan weeye halkaa wuxuu kaga baxay shuruudihii aynu u shardiyeynay qaar ka mida facalo laazimihi fucuul bay ku iman in lam yakun hadduuna ahayn mustawjiban mid mutay ficaalan ficaal mid mutay naxwu abaa wuu diiday ibaaan diidid oo kaleba weeyi ow fucaalan fucaal mid mutay hadduuna ahayn naxwu bakaa wuu ooyey bukaaan oohin oo kaleba weeyi ow faciilan faciil hadduuna mudanin ow facalaanan ama facalaananba una mudanin kanazaa wuu booday raxiilan isagoo kanazaa wuu booday oo kaleba weeyi raxiilan wa raxiilan oo isaguna sidiisa ayuu ugu imanayaa faciilka weli kamaynaan bixine facaalatun wasanka facaalatun ihi likhaslatin khaslad bay u sugnaatay facaalatuntu wax alla wixii khaslad ah ayaynu ku keenaynaa facaalatun khasladu waxa weeye shaygii ilaahay uu kugu abuuray ee abuur ahaan uu kuu siiyey dee kutusaya maxaanku idhahdaa khaslad iyo tilmaan rabbi kugu abuuray oo haziire ah ama khariise ah haddaba facaalatu likhaslatin markuu sheekhu yihi facaalatun baynu iskaga keensani wax alla wixii khasladda ah darufa caqli buu yeeshay maxaynu nidhaahnaa darufa dharaafatan baynu ku keeni darufa caqli buu yeeshay dharaafatan baynu ku keeni caqli buu leeyahay waa dharaafatan ila waa khaslade waa faculo markaa daruufa ah daraafatan rajaxa caqluhu caqligiisiibaa xoog batay maxaynu odhan waa facala rajaxa waxa weye waa facala rajaaxatan baynu ku keeni hadduu ficilo yahay habiya nacas noqday habiya habaawatan baad odhani nacasnimo habiya habaawatan facaalatu wasanka facaalatun ihi likhaslatin khaslad iyo tilmaan buu u facaalatun baad ku keeni wixii tilmaana ama mucade ha ahaado ama laazim ha ahaado ficaalatun wasanka ficaalatunihina lificli xirfatin ficilka xirfada iyo shaqada kutusaya ayuu usugnaaday ficilku hadduu xirfo iyo shaqo kutusaya maxaynu ku keeni ficaalatun kadaakan waxaa lamida wilaayatun wixii wilaayada kutusayey maxaynu odhanaynaa kataba wuu qoray qoraalku waa shaqo kataba wuu qoray maxaynu nidhaa ficaalatan ku keen kitaabatan amiira amiir buu noqday maxaynu ku keeni imaaratan baynu ku keeni amiir buu noqonayaa amira imaaratan tajara wuu ganacsaday maxaynu ku keeni tijaaratan wasara wasiir buu noqday maxaynu ku keeni wisaaratan ficaalatan wax alla wixii shaqo ah ama wilaayo iyo xil ad qabato ah ayaynu ku keensanaynaa ficaalatun wasanka ficaalatun ihi lificli xirfatin ficil xirfadeed ayay u sugnaatay kadaa kan waxaa lamida wilaayatun wilaayada lamida waxaa ficilkan laysku qabtay ficaalatun ah ma ayuu u gaar yahay facala mise laazimka u gaar maahe laazim iyo mucadaba waa lagu keeni waxaa la yihi laazim iyo mucadaba waa lagu keeni laakiin kutubbaa qabta laazimka inuu ku gaar yahay qolada tidhi laazim buu u gaar yahay iskama inhoostayinba kataba kitaabatan ilan kataba waa mucade katabe dersamay ahayde qaraa qiraa'atan iskama inhoostayinba qaraa ilan waa mucade kolkaa laazim iyo mucade kuu dooniba ha ahaado qolo kale waxay yidhaahdeen talow ficaalatntuma facala unbu u gaar yahay mise facalo maahee ficiladoo dhan baa iskaga wada iman meye waa ficiladoo dhan baa iskaga wada iman ragga qaar baa qaba inuu facalo u gaar yahay kolka waxaa iyagana halkaa iyagana hoos imanaysa amira imaaratan iyo waliya wilaayatan iyagoo faciilo ah ayay ficaalatan ku yimaadeen samaaci samaacina ma aha ee qiyaasnimay ugu yimaadeen facaalatun wasanka facaalatun ihi likhaslatin wixii khaslad iyo tilmaan abuu u sugnaaday oo ilaahay uu qofka ku abuuray ficaalatun wasanka ficaalatun ihina lificli xirfatin ficilka xirfadda iyo shaqada kutusaya ayuu u kadaakan waxaa lamida wilaayatun baa lamida wilaayada wixii alle waxa wilaayo kutusayaa halkaa facaladii laasimka ahayd baynu kaga soo baxnay facaladii laasimka ahayd waa qaybihii ay u qaybqaybsamaysay iyo labada wasan oo dambe oo ah maxaa ii dhiman markaa ficilada laasimka ah iyo faculo oo iyadu laazimuu noqon jirtay labadaasaa ii dhiman ficiladii laasimka ahayd buu halkan sheekhu soo hormariyey wa facalun wasanka facalunihi lifacilo ayuu u sugnaaday facilaha allaasimi laasimka a wuxuu ku leeyahay wa facalun wasanka facalun ah waa masder hadda facalunkani lifacile ayuu u sugnaaday facilaha allaasimi falaa wuu imtixaanay qofkii warkan sheegay waa qof imtixaanay ee la soco buu ku yidhi imtiaan anaa shaybaar baan ku sameeyey buu ku yidhi waan soo imtixaanoon soo hubsaday inay ficilada laasimkii facalun ku timaado maxaynu odhanaynaa haddaba farixa wuu farxay facalun inoogu keen farixa wuu farxay faraxan baynu odhanaynaa farxad ayuu farxay facalan baynu iskaga keensannay waa ficilada laasimkaa waxa garab marana samaaci baa la odhan sida radiya raalli buu noqday halkii radan laga odhan lahaa baa ridan la yidhi ficalan baa lagu keenay waa samaaci amaaci bay noqotay sakida wuu cadhooday sukhdan bay noqotay sukhdan sukhdan samaaci bay noqotay ereygii sukhdan ahaana sukhdan waa samaaci maxaynu ku garanay sukhdan waayo qiyaasku wuxuu maadaamay laazim tahay in maxay lagu keeno sakhatan in lagu keeno sakhatan sakhatan ayaa lagu keenaya wa facalun wasanka facalunihi lficile ayuu u sugnaaday ficilaha alaazimi laazimka ah ficilo laazim ah facalun baa lagu keenayaa halkaana waad ila haysaa sheekhu wuxuu ka aamusay sidii laamiyuhuba uga aamusay wuxuu uga aamusay maxay wuxuu ka aamusay haddii midabay ku tusto fuclatun baa lagu keenayaadi sidii xamiro oo kale waa ficilo laazimo midaba fuclatun baa lagu keena xamira xumratan khadira khudratan safira sufratan zariqa zurqatan wixii garab marana waa samaaci sida caddaanka iyo madowga caddaanka bayaad baa la yidhaahdaa madowgana sawaad baa la yidhaahdaa waa muctalulcayn oo iyagu way garab mareen oo samaaci bay noqdeen wa facalun wasanka facalunihi lificile ayuu u sugnaaday ficilaha allaazimi laazimka ah falaa wuu imtixaanay warka keenaye facule uunbaa ii dhiman facaalatun wasanka facaalatuna iyo fucuulatu wasanka fucuulatuna xarfulcadaf baa ka maqan facaalatu wafucuulatun bay ahayd wowgiibuu ka tegey facaalatu wasanka facaalatuna wa fucuulatun iyo wasanka fucuulatunihi lifaculo ayay u sugnaadeen labadaasina yaa yeeshay buu ina yihi ayaa iska yeeshay lifacula faculo ayaa ku imanaysa facaalatun iyo fucuulatun fa baabu maa kii baabkiisa cadda ladii kii ka soo hadhay dakartuhu aan sheegay naqlun waa mid lasoo naqliye la soco waxaan kuu soo sheegay oo dhan waxa garab mara waa naqli waa naqli buu kaaga baahan wax carab laga soo naqliyey oon la qiyaasan karaynin weeyaan intaa halku maxaa imise wasan baa soo gelaya fa baabu maa cadda ladii dakartuhu wasanadii shalay aan soo marnay oo dhan waxaan miimi ahayn intaa dib laga soo celiyeyna aan ahayn ogo waa samaaciye acla ficla fucla dee ficilaa ku imanayay ulaaثiga waa samaaci markaa fabaabu maa kii baabkiisa caddaa ka hadhay alladii ka dakartuhu aan sheegay intaa aan sheegay inta ka soo hadhay ee cashirkeennii shalay ahayd naqlun waa mid la soo naqliyey oo carab laga soo naqliyey falaa tacdu ha gudbin alladii ka nafastuhu ama aan afuufayo warkan aan yeedhinayo ha isku gudbin buu ku yidhi intaa unbaa qiyaas ahe halkaasuu sheekhu kaga baxay markaa waxyaabihii qiyaaska ahaa uu dib ka soo celiyey labiyo toban wasan ayuu inooga dhigay jumladii shalay aan soo dhigannay sagaal iyo afartan wasan bay ahaayeen sagaal iyo afartan wasan ayuu labiyo labiyo tobanuun ka soo reebay labiiyo toban wasan meelaha ayuu kasoo reebay haddaad wasanada qaar adan kala tirinin labiyo toban ka dhigso haddaad kala tiriso iyo haddaadan kala tirin tiradu way isyar bedbedeli kartaa halkan waxaan doonaynaa inaan aragno ficilku hadduu kayru hulaai yahay imise ayuu ahaan jiray imise wasan culima khayru hulaaigu imise wasan buu ahaa ya labiiyo kontonkii wasan baan doonayaa inaan haddaba halkan kaga hadlo buug iyo qalin yar yara dedejiya de waxaan doonayaa in waktigu inaan waktiga ilaashano oo ereyga halkan kaaga celcelin lahaa een ku odhan lahaa kaasi waa saa kaasina waa saa halkan ku odhan lahaa waxaan kaa rabaa inaan ku idhaa maruun qiyaaso xeerkaa eega inaan ku idhaa baan doonayaa mar qura maxaynu u jeednaa markaa balada si fiican u eg hadduu ficilku faclala yahay faclala masderkiis aan kugu qoraya sheekuna sida udhigun baad eegi doontaa ficilku hadduu faclala yahay faclala faclala ma qortay faclalatan iyo ficlaalan labadaaba masder buu leeyahay faclala maxaan ku keenayaa faclalatan iyo ficlaalan bes wax kale ma jiraba faclalatan ama ficlaalan zalzala waa wasankee zalzala saw faclala ma aha dee labadii masder ku keena daba zelzela mar zelzelatan ku keen marna ficlaal ku keen zilzaal labaduba qur-aankay ku jiraan idaa zulzilat alardu zilzaalaha zilzaal maadan arkayn waa ficlaale ina zalzalata saacati shayun cadiim ina zalzalata maadan arkayn waa faclalatane ee faclala ama faclalatan ku keen oo iyadii untaa ku dar ama ficlaal ku keen faclala mayna iga bixin rubaacigu imisu ahaan jiray rubaacigu saw labiyo labaatan ma ahayn faclalaan ka hadlay sow maaha maxaa soo hadhay koob iyo labaatanka masiidka ah sow ma aha koob iyo labaatanka masiidkaa ah, saddexda qiyaaska inaga tuur saddexda qiyaasku maxay ahaan jireen afcala iyo faacala iyo facala maxaa soo hadhay koob iyo labaatanka saddexda markaad ka tuurto sideed iyo tobanka soo hadhay faclalay marti u yihiin oo labadaa faclala unbaad ku keeni labadaa a sideed iyo tobanka soo haay labadaa aclalunbay daba socon saasunbay noqonayaan walow ay culimada qaarkood yidhaahdeen faclalatanka unbaa laysla ogol yahay sida guud faclalatanka ficlaalka aad layskulama ogola cadyada maxaad odhan markaa cadyadatan khalbase maxaad odhan khalbasatan sambase maxaad odhan tarmase maxaad odhan halsame maxaad odhan baydaro maxaad odhan zamlaqa eh, maxaad odhan sambala maxaad odhan wahaakada dee sideed iyo tobankiibaa faclaladan iska dabageli culimo saw faclala iyo sideed iyo toban la socda sagaal iyo toban saw kamaynaan bixin afcala eeg hadda waa rubaacigii qiyaaska ahaaye afcala ficilku hadduu afcalo yahay masderkiisa ifcaalun ku keen ifcaal afcala maxaa qiyaaso a ah baynu nidhi ifcaal war kalaba male ifcaalun ku keen afcala ifcaalan axsana haddaba maxaan odhan axsana ixsaan akhlasa akhlasa ikhlaas aslama islaam awjaba iijaab hadduu ficilku yahay culimo faacala faacala keena hadda faacala faacala hadduu noqdo laba wasan ayaa qiyaaso ah faacala mufaacalatan iyo ficaalan faacala masderkiisu laba dariiqunbuu ku iman mufaacalatan iyo ficaalan jaahada maxaan odhan jaahada mar mufaacalatan ku keen oo maxay dheh mujaahadatan marna ficaalan ku keen oo maxay dheh jihaadan waa mujaahadatan iyo jihaadan labadaana ma haysiin culimo faacala mufaacalatan iyo ficaalan mufaacalatan ficaalan jaahada maxaad odhan haddaba mujaahadatan iyo jihaadan saabaqa maxaad odhan musaabaqatan iyo sibaaqan sibaaqan waxaa ii soo hadhay hadduu ficilku facala yahay facala caynku awshadan yahay facala facala caynku shadan yahay hadduu yahay facala uu caynku shadan yahay mayla socotiin hadda facala hadduu facala yahay saxiixulaamkiisu tafciil buu ku iman maxaan ku facala saxiixulaamkiisu muxuu ku iman tafciil saxiixulaamka facala waa tafciilan sida callama maxaan odhanayaa callama tafciil ku keena tacliim fasara maxaan odhan fasara tafsiir tafsiirku ilan waa master fasara tafsiir mayaza maxaan odhan mayaza tamyiizkuna waa master baabu tamyiiz naxwaa kumaynaan arki jirin cashirkeennii shalay sootoole eegada khasasa maxaan odhan khasasa takhsiisku waa masder markaa facala ay leedahay takhsiis tamyiiz tafsiir wahaakada saxiixulaam hadduu yahay buu saa ku iman hadduu muctalulaam yahayna tafciilatan buu ku iman muctalulaamku muxuu ku imanayaa baynu nidhi hadduu yahay culima muctalulaam muxuu ku iman tafcilatan buu ku iman tafcilatan muctalulaamkii ayaa tafciilatan inoogu imanaya tafcilatan rabbaa wuu barbaariyey rabbaa maxaan odhanaya tafcilatan ku keena tarbiyatan rabbaa tarbiyatan zakaa tafcilatan ku keena taskiyatan haddii facaluhu uu mahmuusulaam yahayna labada wejiba waad u qiyaasan tafciil iyo tafciilatan waa iskugu mid hadduu mahmuusulaam yahay tafcilatan iyo tafciil ka alla kaad soo qaadataaba waa sax khaaa maxaad odhan khaaa ama takhdiian dheh waa mahmuusulame ama takhdiatan dheh khaaa takhdiian iyo takhdiatan ka alla kaa doonto ayaad ku keenaysaa rubaacigii baan ka baxay labiiyo labaatankiisii rubaacigu labiiyo labaatan wasan soma lahayn labiiyo labaatankii rubaacigaba hadda waan idiin sheegay ma saxanahay mise ma saxni culimo labiyo labaatankii rubaacigaba waynu ka baxnay waxaad iigu timaadiin khumaasiga imisu ahaa khumaasigu khumaasigu culima imisu ahaa afar iyo toban sow ma ahayn khumaasigu afar iyo tobanka wasan ee khumaasigu uu leeyahay eeg hadda afar iyo tobanka wasan ee khumaasiga aan siinayno imise ayaa hamse sitay hamsatulwasli saddex inaga tuur saddexda hamsatulwasliga maxaa soo hahay wax tasita maxaa soo hahay wax tasita maxaa soo hadhay koob iyo tobanka ta'da sita markaad masderkooga rabto ka u dambeeyo ka ka horeeyo god uun hadduu saxiixulaam yahay ka u dambeeyo ka ka horeeyuun god wax kale ha taaban ismi buu noqonayaa albaad ku darsani waa tanwiinin isagoo masderkuu noqday takalama xarafka la godaya waa maxay marka masderka takalama ya inta kale waxba ha bedelin takalama laamka uun baad godi bes tanwiin waaba ismi masdera waa hadlid takalama uu hadlay hadalku wuxuu noqonaya markaa takalum al iskaga darso atakalumu watakalumu tacalama muxuu masderku noqon tacaluman iska tanwiinsade waa ismiye tadaxrajo muxuu noqon tadaxrujan waa saxiixulaamkaasaa loola dhaqaamaa qablalakhirkun baa la godaa muctalulaamkana qablalakhirkaa la kasriyaa tawaalaa maxaan odhan alifka u dambeeya ya buu akrismi markaa laakiin tawaalaa laamka waa inaad kasrisaa alifkuna ya uu noqdaa tawaaliyan ama tawaalii talaqaa maxaad odhan talaqii talaqi ma u leedahay fannigaasoo ma taqaani talaqi la kulan ma u leedahay oo cid ma ka baratay wey talaqii kolkaa talaqin ama atalaqii waad arkaysaa koob iyo tobankii ta'da watay hadduu saxiix yihiinna qablalakhirka god saxiixulaam hadday yihiin qablalakhirka god muctalulaam hadday yihiinna qablalakhirka kasri waxaa culima ii hadhay waa imisa wixii hamsatusudaasi oo lix iyo toban ahaa oo lix iyo tobankuba hamsatulwasli sitay iyo saddex khumaasiga hamse sitay imisaa laysku yidhaahdaa sagaal iyo tobankaa marka masderkooga la rabo xarafka saddexaad kasri xarafka saddexaad ee ficilka kasra waa kii marka majhuulka aad aan godi jirnay xarafka saddexaad kasri ka qablalaaakhirka ana alif ku taag masder buu ku noqday indalaqa maxaan samaynayaa indalaqa haddaba waxaan samaynayaa ficilka indalaa ah markaan culima doonayo indalaa markaan rabo horta dadaan kasrin ilan waa kii saddexaade laamkuna waa qablaakhiri alif baan ku taagi masder buu ii noqday maxaan ugu dhawaaqaa indalaa markaa indilaaqan baan odhanayaa indilaaqan istikfara maxaan odhan istikfaaran waxaad ila eegtaa waxba maynu ka tagnay culima waxba miyaynu ka tagnay bal sidaa u ayru hulaahigu labiyo konton bu aha labiyo kontonkiima iga haysaa rubaacigu labiyo labaatan buu ahaaye sideed iyo tobanka shaadkaa ama mulxaqa aan odhan jirnay iyo faclala laba master baan wada siinay sagaaliyo tobanka saddexdii ka hadhayna wa ka dambeysiinay labiyo labaatankii rubaacigu iga baxeen labiyo labaatanka waxaad ugeysaa koob iyo tobankii tada wate iyaguna way iga baxeen labiyo labaatan iyo koob iyo toban waa isku imisa saddex iyo soddon sow maaha saddex iyo soddonka waxaad ugeysaa sagaaliyo tobanka hamsatulwasliga sita labiyo kontonkiiba way iga dhan yihiin dee cashirkaad dhiganaysaa waa intaa haddaad intaa imika sidaa dusha kaaga keenay aad uga keeni karaysid ood u sharxi karaysid waa taqaana walow kitaabkaaba yaadan garaninbe kitaabkaa yaadan macnayn karinbe haddaad intaa garanayso ficil alla ficilka laguu dhiibana aad xallin karaysid warkaaguu fududaanaya wa masderun masder oo limaakii usugnaaday siwa hulaahiyi hulaaiga ka soo hadhay maqiisun waa mid la qiyaasanayo ee ixfadhu iska xifdi maca ktiraasin adigoo danaynaya ama u qasdaya wuxuuna yidhi khayru hulaaiga masderkiisu waa shay la qiyaasto oo qiyaasi ah iska xifdi adigoo welibana u qasdaya buu ku yidhi oo qasadka ilaalinaya wa masderun masder oo limaakii u sugnaaday kaygu wa ma tanwiininin racdaa racdaa ma in la tanwiiniyo way saxdo wa masderun masder oo limaakii u sugnaaday siwa hulaahiyi hulaaiga ka soo hadhay waa labiyo konton wasan maqiisun horta waa mid la qiyaasanayo ee ixfadhu iska xifdi macag tiraasin adigoo danaynaya ama se u aabba yeelayaba adoo danaynayo u aabba yeelaya iska xifdi wuxuu ka bilaabay sagaaliyo tobankii hamsaha watay ma garanaysiin sagaaliyo tobanka wasanee hamsaha wata sidee masderka loo sameeyabaynu nihi wixii hamse watoo sagaaliyo toban wasan ahaa xarafka saddexaad baa la kasrinayay haye qablaalaakhirkana alif baa lagu taagayey masder buuba ku noqday indalaqa maxaan odhan indilaaqan istikfara maxaan odhan istikfaaran ictadala maxaan odhan ictidaalan ixmaara maxaan odhan bal ii keena ixmaara xmiiraaran xmi yadaasi xaggay ka timid ma xasuusantihiin waa alifkii ixmaa alifkaas markay kasra ka hor marto ka saddexaad marka la kasriyo alifkuna ka afraad buu ahaa kolka alifkii ya buu akhrismi xmiraaran shadna ma jirayo shadkii xagguu tegey labadii xaraf ee laysku shadayey ayuu alifkii qablalakhirka ku daran kulahaabaa kala dhex galay alif soo maynaan ahayn kumidi ka dambeeyo alifa lagu taago alifkiibaa labadii isku iqshacara maxaan idhaha haddaba iqshacara iqshacara iqshiciraaran iqshiciraaran idma'anna maxaan odhanayaa idmi'naanan waad ila ixran jama maxaan odhan ixrin jaaman sagaal iyo toban wasan buu halkan kaga hadlayaa waa wixii hamse wata ama khumaasi ha ahaadaan ama sudaasi wa kasru haaliin sadexeeyaha oo la kasriyo bilaa nakiirin wax inkiraya la'aantii oo maca madi matluwil akhiiri maca madi matluwil akhiiri ka aakhirka ee u dambeeye ka la raaciyey maca madi fatxi matluwil akhiiri ka aakhirka ah ka la raaciyey fatxihiisa madka la madaya miciisa mimaa kii xaggiisa uftutixa lagu furfurtay bihamzi waslin hamzu wasli lagu furfurtay sheekhu bal hadda halkan ila eg wuxuu doonayaa inuu masderkii sagaaliyo tobanka inoo sheego kolkaa mimaftutixada khabarkiibaynu ka dhigi ereygaa mimaftutixa ah ee halkaa dambe dhacay kabar baynu khabar baynu ka dhigi haddaan doonnana sida sheekheenu icraabay bilaa nakiirin buu khabar ka dhigay ereyga bilaa nakiirina ayuu khabar ka dhigayoo khabar baynu ka dhigi bilaa nakiirin wuxuu ihi wakasru haaliin xarafka saddexaadoo la kasriyaa bilaa nakiirin wax diido la'aantii ayay ku sugnaatay laba cali iskuma haystaan in xarafka saddexaad la kasrinaya buu ku yidhi xarafka saddexaadun hala kasriyo layskumana haysta arrinkaa maca medi fatxi matluwil akhiir ka u dambeeye la raaciyey fadxihiisa medka la medaya miciisa ayuu ahaaday welibana kasraha haalidka waxa uu helinaya qablal in alif lagu taago in la mado medkaasi waa alifa lagu taago oo xarfulmadku muuna noqon karayn wow in lagu daro ama ye in lagu daro ilin xarfulmad bay wada ahaayeene fatxuu sheekhu sheegay ereyga fatxaa wuxuu u sheegay maca madi fatxi wuxuu u raaciyey madkan la raadinayaa waa alif inuu ku yidhaah buu rabaa qablaakhirkaana saasaa loo madayaa mimaa kii xaggiisa ayuuna ka ahaaday uftutixa lagu furfurtay bihamzi waslin hamsulwasli hamsulwasli imisaa lagu furfuranayey haddaba sagaal iyo toban imisaa khumaasi ahaa saddex baa khumaasi imisaa sudaasi ahaa lix iyo tobanka imisaa rubaaci faclalaa ah ka imanayey sheegay de imisaa lix iyo tobanka faclale ka imanayey laba labaa faclale ka imanayey imisaa hulaai ka imanayey afar iyo toban baa ka imanayey wahaakada wuxuu doonayaa inuu koob iyo tobankii ta'da watay masterkooga inoo sheego koob iyo tobanka ta'da wata maxaan isku ogeyn takalame marka masterkeega la raadinayo maxaynu samaynaynay takalame qabla alaakhirka ayaynu hadduu saxiixulaam yahay qabla alaakhirka unbaynu unbaynu daminaynay wuxuu yidhi dummo dami maa xarafka yarbacu afraynaya fii ashbaahi qataka lama qataka lama iyo waxa shabahay kooga afraadun dami buu ku yidhi takalama ka afraad dami laamkuun dami masder buu ku noqday takaluman tacalamahaye tacaluman tadaxrajahaye tadaxrujan tazalzalahaye tazalzulan tashaashaahaya tashaashuan tawaswasahaye tawaswusan wahaakada wuxuu ku yihi dumo dami maa xarafka yarbacu afraynaya fii ashbaahi qataka lama qataka lama iyo waxa shabahay dhexdiisa halkaana wuxuu kaga baxay ayo wuxuu kaga baxay koob iyo tobankii tada watay hadday saxiixulaam yihiin xagguu ka keenay tusaalaha takalama ah saxiixulaama haddii muctalulaam ay yihiinna halkan la daminayo xarafka afraad baan la kasrinayey sow maaha waa kan halkan ku sheegay waksirhu kasri raabica waksir kasri hudaasi waa maa yarbacudii bay ku dhici waa raabicii waksirhu kasri raabica fii tawaaliyan tawaaliyan dhexdeeda ereyga tawaaliyan ah, xarafka afraad waa inaad kasrisaa waa xarafka afraad waa laamka ila waa muctalulaame iyo wa waxa shabahay maxaa shabahay haddaba ficil kaste oo shan xaraf oo ta laga bilaabay oo khumaasiya oo muctalulaama talaqaa talaqiyan tawaalaa tawaaliyan tasalqaa tasalqiyan wahaakada dhammaan saasaynu ku keenaynaa culimo talow maxaa loo kasriyey waksirhu kasri xarafka afraad fii tawaaliyan tawaaliyan dhexdeeda iyo wa ka shabahay dhexdiisa talow maxaa loo kasriyey limaanici dami damaha ka manciyey dartiibaa loo kasriyey bihi isaga la damiyo iyo wamilihi ka lamidka ah shay baa jira xarafkan in la damiyo diiday oo talow shaygaasi muxuu ahaa qaacida ayaa tidhaahda laa yuujad fii kalaami اcarab smu mucrabu aakhiruhu waawun laazima waqablahaa dama ama samandu waqamandu fafi اcajamiyaat waama duu wafufa fi xikaayaat waxaa la idhaahdaa suurtagal maaha af carabiga inaynu ka helo magac ku dhammaada wow reeban oo laazime ah oo dama ay ka horeyso wow dama ay ka horeyso oo joogto ah af carabiga ma jiro ismi ku dhammaadaa sidaba ma og tahay muctalka asmaadu inuu ama alifun ku dhamaa ku buko ama ya-un ku buko asmaada muctalkeega waxaynu u naqaanay maqsuuriyo maxay manquus maqsuurku muxuu ahaa muusa oo kale alif buu ku bukoon jiray manquuskuna muxuu ahaa alqaadi oo ya buu ku bukoon jiray muctalka marka asmaada laga hadlay maqsuuriya manquus ismi maqsuura iyo ismi manquusa unbaa lagu odhani ismi wow ku bukaa af carabiga ma jiro haddaba waxaa la yidhi tawaalaa oo kale tawaalaa haddii laamkaa la godi lahaa ya-da hadday ka hor marto maxaynu isku ogeyn in wow loo bedelo tawaaluu buu noqon lahaa tawaaluu hadduu tawaaluu noqon lahaana af carabigaba lama hayo laa yuujad fii kalaami alcarab ismun mucrab eeg ismun mucrab markaan kule waxaa kaa baxay duudii dee mebniga ahayd ismun mucrab aakhiruhu waawun laazima wa qablahaa dama af carabigaba kuma jirto ama ereygu waa cajami ama xikaayo duu iyo iyo fu iyo haddii la xikaayoonayo waa baab kale de inaga diiday sidaa darteed haddii la damiyo yadiibaa wow inaga noqon waxaan af carabi ahayn baana dhici maalin dhoweyd koley ardayda qadriga dhiganaysa way arkayeene amuude oo kale markaa tarkiimulmunaadaha lagu sameeyo maxaa la xadfi jiray amuuda sow daalka la xadfi maayo maxaa soo haraya marka daalka la xadfo yaa hamu luqatu ma laa yantadir haddii la eego xarafka xadfan kuwii aan sugaynin haddii la eego yaa hamu marka la yidhaah luqatu ma laa yantadir waxay ku odhanayaan yaa hamu markaa tidhaa sawkan kelmadii wow ay ku dhammaatay ilain daalkii hadda waa la xadfaye kolkaa yaa hamu looguma dhawaaqa yaa hami baa loogu dhawaaqa ya sami waxaa laga cararaya waa maxay samidan waxaa laga cararaya laa yuujad fi kalaami اcarab ismu mucrabu aakhiruhu waawun laazima wa dama qaaciidada aan af carabiga laga waayey baa la diidaya in la jebiyo waksirhu kasri xarafka afraad fii tawaaliyan ereyga tawaaliyana dhexdiisa iyo wa ka shabahay dhexdiisa limaanici dami damaha kii manciyey dartii bihi isaga la damiyo iyo wamilihi kalamidka ah culima imisaan hadda maraya sagaaliyo tobankii hamsaha waan ka baxay koob iyo tobankii ta'dana waan ka baxay waa isku imisa sagaaliyo toban iyo koob iyo toban soddon buuraa baan ka baxay sooma tirada laiga rabayna imisay ahayd labiyo konton bay ahayd sowma aha yaa ii dhiman labiyo labaatankii rubaaci unbaa ii dhiman soddon baan ka baxnay labiyo labaatankii rubaaci unbaa layga rabaa faclala maxaan idin idhi markii waraaqaha aynu aan idiin yeedhinayay hadda faclala maxay ku timaadaabaan idin idhi faclala tan iyo iyo ficlaalan faclalatan ficlaalan labadaasaan isku ogeyn ijcal u yeel lifaclala ficilka faclalaa ah, waa masderkiisa faclalatan u yeel wa ficlaalanna u yeel faclala waa labadaa wasan faclalatan iyo ficlaalan daxraja wuu rogrogey maxaan odhan rogrogidda lafteeda maxaan odhan ta ku darso daxrajatan haddaad doontana ficlaalan ku keen dixiraajan zalzalan uu gelgilay maxaan odhan ta un ku darso oo maxay dhe zalzalatan haddaad doontana ficlaalan ka dhig oo maxay dheh zilzaalan zilzaalan waa zalzalatan iyo zilzaalan baynu haynaa zalzalatan iyo zilzaalan baynu haynaa wati la imo liafcala afcala ula imo afcalihii asaxiixi saxiixa ahaa ifcaalan haddaba horta intaanan kaa hore ka bixin faclala sow laba wasan ma yeelanin labada wasan waa maxay faclalatan iyo iyo ficlaalan koob iyo labaatankii rubaaciga ahaa ee masiidka ahaa sow mulxaqa intaan ka dhigi jirnay ama shaadku imisay ahayd sideed iyo tobankii baa la weheliye labadaa wasan kolkaa intaa yari maxay ka dhigan tahay markaa sagaal iyo toban wasan baa shadrigaa yari ayuu ka hadlaya uu ka warramaya wuxuu yidhi ijcal u yeel lifaclala limasderi faclala faclala masderkeega faclalatan u yeel ficlaalan wa ficlaalan iyo ficlaalan sagaal iyo toban wasan buu halkaa kaga baxay daxraja daxrajatan dixraajan waxaa la labada wasanba miyaynu qiyaasanaa mise ka horun baan qiyaasanaa ka horun baynu qiyaasanaynaa faclalatankaa unbaa qiyaasa ficlaalka inaga daaya culimana waxay dhaha mudaacafka unbaa la arkay baa la yidhi inuu ficlaal ku yimaado waswasa iyo zalzale iyo shaashaa iyo kabkaba iyo kuwa unbaa la arkay bay yidhahdeen daxraji iyo lama hayo bay yidhahdeen lama arag sagaaliyo toban ba halkaa igaga baxay sow maaha labiyo labaatankii maxaa dhiman haddaba sagaal iyo toban iga tuur saddex baa dhiman saddexda eeg afcala markii dhaweyd maxaan ku idhi afcala muxuu ku imanayaa baan ku idhi ficilka afcala masderkiisu muxuu ahaa ifcaalan aslama maxaan idhaahdaa islaaman akhlasa maxaan idhaahdaa ikhlaasan owjaba maxaan idhaahdaa wowgu yaba u akhrismi dee owjaba wowgaasi xarafka labaad yaba u akhrismi ilayn ibaa la odhanaya iijaaban iijaaban ba acdaa maxaan idhaahdaa icdaa'an wati la imo liafcala afcala ula imo afcalaha asaxiixi saxiixa ah ifcaalan ula imo afcala hadday saxiix tahay ifcaalan baa lagu keenayaa hadday muctal tahayna waa ifcaalankanuno iclaal baa ku dhacay kitaabkeenna laamiyuu saxiixan kama hadal laakiin muctalku ka hadlay muctalka ayuu ayuu laamiyuhu ka hadlay wati la imo liafcala ficilka afcalaha asaxiixi ee saxiixa ah ifcaalan ula imo afcalana ifcaal igu keen bu ku aslama islaam akhlasa ikhlaas awjaba iijaab culima waxaad ogaa maxaa ii dhiman markaa laba wasan facala iyo faacala facala buu soo hormariyey facala maxaynu nidhi saddex baan u kala qaadnay markii dhaweyd yeedhiskeennii markaan hadda samaynayni saddex baynu u kala qaadnay facala waxaynu idhi hadday saxiixulaam tahay maxay ku iman tafciil hadday muctalulaam tahayna maxay ku iman tafcilatan hadday mahmuusulaam tahayna maxay ku iman labadaba ama khaaa takiian ama takiatan lifacala waxaa u sugnaaday atafciilu tafciil baa u sugnaaday xayu qad khalaa halka uu ka maran yahay min laamin laam uu ka maran yahay laamka oo icta la bukooday kadaa kale qad nuqila waa soo naqliyeye facala haddii uu laam buka ka maran yahay maxaad ku keeni facala laam buka markuu ka maran maxaad ku keeni tafciil kallama maxaan odhan takliim fasara maxaan odhan tafsiir bayana maxaan odhan tabyiin washaxa maxaan odhan tawshiix baan odhanaya kawaad ila socotaa baan malay waa tafciil waa saxiixulaam lifacala waxaa u sugnaaday atafciilu baa u sugnaaday xayu qad khalaa halka uu ka maran yahay min laamin laam ictalla buka laam buka inuu ka maran yahay unbaa shardiyahe cayn buka inuu ka marnaadaa shardi ma aha fa bugta inuu ka marnaadaana shardi ma aha laan bukun baa laynaga rabaa kadaa kanoo kale qad nuqila waa lasoo naqliyey tafcilatun wasanka tafcilatunihina lixaawinkii koobsaday ayuu u sugnaaday tafcilatunkuna laamka ka wata laamka buka ka ayaa tafciilatun lagu keenayaa buu ku yihi ereygu hadduu laam bukaba sito dee tafciilatun inoogu keena rabbaa maxaan ku keena rabbaa tarbiyatan zakaa taskiyatan samaa tasmiyatan tafcilatun wasanka tafcilatunihi lixaawin mid koobsaday buu u ahaaday daa lixaawin mid koobsaday ayuu u ahaaday daaka lixaawin mid koobsaday laamka ayuu u sugnaaday laamkaba hadduu koobsado tafcilatan iskaga keen daaka jucila waxaa loo yeelay ama jucila lilcaari minhu rubamaa qad budila jucila waxaa loo yeelay wuxuu sheekhu doonayaa halkana tafciilatun lixaawin daaka buu ku yidhi daakada xagga hore aynu raacin karnaa oo daakada xaawinta ayaynu macmuul uga dhigi karnaa xagga dambena waan raacin karnaa jucila waxaa loo yeelay lilcaari kii ka qaawanaa minhu laamka buka kii ka qaawanaa tafcilihii waa loo yeelay oo waxaa la arkay mid saxiixulaamoo tafciilatan iskaga imanaya dakara halkii tadkiir laga keeni lahaa maxaad odhan tadkiratan basara halkii tabsiir lagaga keeni lahaa maxaad odhan tabsiratan wuxuu ku yidhi jucila waxa loo yeelay lilcaari kaka qaawan minhu laamka buka laamka buka kaka qaawanna waa la siiyey laamkii bukay kii ka qaawanaa ayaa la siiyey buu ku yidhi talow haddaba siintaa la siiyey ma qiyaas baa mise maaha qiyaas rubamaa qad budila in la siiyo ayaa la arkaa buu ku yidhi rubamaa qad budila in la siiyo ayaa la arka waa iska beydkuu ku buuxsaday beydka ayuu ku buuxsaday waxaa kaloo icraabka beydkani waxoogaaya rakiig weeyi oo rakaaka badan baa ka muuqata xal kale oo ka dhadhow baa jira intaaba oo ah in xagga hore la mariyo tafcilada in la raacsado budilana xagga dambe la mariyo oo qad qadbudiladu tamaamulbeyd bay ka maarmaysaa markaa waa tamaamulbeyd odhan maysid waxaynu odhanaynaa tafciilatun wasanka tafciilatun ah jucila waxa loo yeelay lixaawinka koobsaday daaka kaa hore laamka hore ka koobsaday oo juciladii xagganay ku xidhantay tafciilatun wasanka tafciilatun ah jucila waxa loo yeelay lixaawinka koobsaday daaka kaa laambuka hadduu koobsaday tafciilatun igu keen halkaasaan kaga baxnay rubamaa qad budilo in la siiyo ayaa la arkaa tafcilaha lilcaari kaka qaawan minhu kaa kaka qaawan in la siiyaa laga yaaba oo tadkiiratan iyo tabsiiratana mahmuuzulaamkii aan qornay marka dhoweyd wuu ka aamusay gebi ahaan sheekhu mahmuuzulaamkii ma sheeginba maxaa ii dhiman haddaba cafwan beydkan dambu ku sheegaya wadarid qiyaas ka dhigo atafciila tafciilka qiyaas ka dhigo maca tafcilatin tafcilaha miciisa isagoo ah tafciil iyo tafcilo labaduba waa qiyaas likulli mahmuusin mahmuus kaste ayay qiyaas u yihiin fadaakan can iqatin qof lagu kalsoon yahay baa laga soo wariyey wuxuu ku yidhi mahmuusulaamka waa khada'a eh tafciilna ku keen oo takhdii'an dheh tafcilatanna ku keen oo takhdi'atan dheh qof lagu kalsoon yahay warkaa sheegay oo warkaa laga keenay wadarid qiyaas ka dhigo atafciila tafciilka qiyaas ka dhigo maca tafcilatin tafcilatin maciisa isagoo ah likulli mahmuusin mahmuus kaste uga dhig fadaakan can iqatin baa laga wariyeye yaa ii dhiman culima haddaba hal xabo oo qura labiyo kontonkii iiga dhiman labiyo kontonkii wasan yaa ii dhiman baynu nidhi hal xabo oo qura ayaa ii dhiman halkaa xabo ma xasuusantihiin waa maxay halkaa xabo waa faacala bal hadda maxaa yeedhiyey markii hore maxay ku keen baan idhi faacala mufaacalatan iyo iyo ficaalan labadaasaa lagu keenaya ama mufaacalatan ku keen baan ku idhi ama ficaalan ku keen baan ku idhi lifaacala waxaa u sugnaaday alficaalu ficaal oo maca mufaacalatin mufaacalati maciise ah jaahada maxaad ku keeni jaahada wuu jihaaday markaad leedahay ficaal ku keen jihaad haddaad doontona mufaacalatan ku keen mujaahadatan saabaqa maxaad odhan sibaaq haddaad doontona mufaacalatan ku keen musaabaqatan lifaacala waxaa u sugnaaday alficaalu ficaal baa u sugnaaday mac mufaacalatin mufaacalatin maceega isagoo ah wa cinda camrin camar agtiisana qis qiyaaso lidaakan mufaacalatan u qiyaaso camar oo sheekhiisiiba weyhi la odhan jiray isagu wuxuu leeyahay waa labadan wasan ficaalku ma aha qiyaase mufaacalaha qiyaasa mufaacala un baanan u haystaa buuri qiyaas jaahada mujaahadatan baad odhanaysaa jihaad wuu jiraaye waa shaadnimu ugu yimid baad odhanaysaa markaa qiyaas ma aha ee shaadnimo ayuu ugu yimid lifaacalo waxaa usugnaaday alficaalu baa usugnaaday maca mufaacalatin mufaacalatin maceega isagoo ah wa cinda camrin camar agtiisana qis qiyaaso lidaa kan faacalaha ah mufaacalatan u qiyaaso halkaasuu inoogu dhammaaday cashirkeennii maanta aynu eegeynay laakiin waxaa jiroo inala socdo weli laba wasan buu dib ka soo celinayaa afcalada saxiixulcaynka ah saw inoogama warbixinin afcalada saxiixulcaynka ah iyo istafcala labadaa ayuu doonayaa inuu halkan dib inooga shaxo oo muctalulcayna saxiixulcaynka inu kasoo warrane muctalulcaynkoogii buu yidhi aan ku fahansiiyo iclaal yar baa ku dhacaye wataa iqaamatin iqaamatin tadeeda lazima wuu laazimay fii haalibin sida haalibka ah haalibka iqaamatin tadaasi way laazimtaa iqaamatintu waxay ka socotaa hadda wasan madax banaan ma aha aqaama saw afcalo oo muctalulcayna ma aha aqaamada afcalada ah ee muctalulcaynka ah maxaa lagu keenayaa aqaamo oo afcalo ah oo muctalulcayn ah maxaynu ku keenaynaa aqaama aqaama iqaamatan baynu ku keeni markaa asalku iwaaman buu ahaa iwaaman iwaaman ifcaalan baa lagu keenaya aqaama iwaaman iwaaman markii la yidhi baa alif laga xadfay xarakana waa la naqliyey iqaaman bay noqotay masderkiibaa ficilkii ka xuruuf yaraaday lamana ogolo masderku inuu ficilkiisa ka xuruuf yaraado waa in ciwad la helaa tataa ulciwad la yidhaabaa xagga dambe la dhigay maxay noqotay aqaama he iqaamatan istacaadana istacaada ama istaqaama istaqaamiyo istacaada maxayn odhan waa istafcala eeg isticwaadan buu asalku ama istiqwaaman laba alif baa kulmi doona marka wowga alif loo qalbiyo xarakadiisana la naqliyo kadibna alif baa la xadfaya waa la isku qabtay alifka la xadfay waa la isku qabta oo khilaaf baa ka jira alifka la xadfay kadibna markii labadaa alif mid ahaan la xadfo masderkii baa ficilka ka xuruuf yaraanaya tabaa laga cibad qaadanaya isticaadatan haddaba istafcala markuu yahay ta'daasi laazimay u tahay oo waa lagama maarmaan laakiin afcaalo markay tahay iqaamatan ah waa filqaalib buu sheikhu ina yidhi oo filqaalib wuxuu ku ishaarayaa iqaamatanta haddii mudaaf laga dhigo tada waa laga daayaaba marka la doono ilahay aayadda qur'anka ah muxuu ku waa iqaami salaati saw maaha iqaami ah xilliga mudaafka ay tahay iqaamatanta tada waa laga daayaa laakiin isticaadada iyada waa laazima oo marnaba tada laga dayn maayo wataa iqaamatin iqaamatin tadeedii lazima wuu laasimay fii haalibin sida haalibka ah haalibka markaynu rabno iqaamatin tadeedu waa laazimo wataa iqaamatin iqaamatin tadeedii lazima wuu laazimay fii haalibin sida haalibka ah haalibka ah. waa laazim buu ku yidhi wata sticaadatin isticaadatin tadeedana adim daa'im ka dhig iyada haalib maahe waa daa'ime yaa saaxiibii saaxiibkayow waynoo kala sheegay halkaana waad aragtaa haddaba talow hayru hulaaigu waa labiyo konton wasan miyuuna isagu shaadba lahayn mise sidii xagga hore uu inaga yidhi waa wada qiyaas qiyaaska unba ku wada imanaya shaadba ma jira miya may shaad wuu jiraaye shaadka adigaa lagu leeyahay ardayow wixii qaaciidadaa laguu sheegay garab mara shaad u hayso oo ha odhanin waa waa waa arrin saxa ah, ha odhanin fa baabu maa kii baabkiisa siwa ladii kii ka soo hadhay taqadama horeeyey naqlun waa shay naqliya oo lasoo naqliyey waxa aan kuu sheegay waxa aan ahayn waa naqliye samaaci ka dhigo oo qaacidadiibuu garab maray dheh fa baabu maa kii baabkiisa siwa ladii kii ka soo hadhay taqadama horeeyey naqlun waa mid naqliya oo lasoo naqliyey faci haddaba weelee alladii kii weelee taxatama u waajibay lahum iyaga war arrinka u waajibay garo ka sheedka lagu xukumayo iyo ka qiyaaska lagu xukumayo kala garo buu ku yihi waa inaynu kala fahanaa wamaratun maradii bifaclatin bay ku sugnaatay horta masderka marada lo jiray maxaa lagu keeni jiray faclatun kharaja maxaan odhanaya mar umaan galay markaan leeyahay kharjatan khuruujanna waa gelidda caadiga ah wamaratun maradii bifaclatin bay ku sugnaatay ka mashyatin hal socod oo kaleba wey mashyatan waa hal socod wahayatun hay-adii iyo qaabkii wax loo samaynayeyna bificlatin bay ku sugnaatay waa ka khuyala oo kale dadka iskibriya siday u socdaan ka mishyatin qaab weeyi haddii haddaba marada iyo hay-aduba ulaai ay ka socdaan labadaa wasan bay kala qaateen faclatan iyo ficlatan waa markay ulaai ka socdaan hadday kayru ulaai ka socdaanna masderka maradu tabaa lagu daraa wixii aan tada wadan lagu daraa maaa wixii aan tada maxaa lagu darayaa tabaa lagu daraya waa masderulmaraha hay-aduna maba jirtaba hayru ulaaiga hay maleh ayru ulaaigu hay maleh laakiin maruu leeyo maradiisana tabaa lagu daraa wuxuu sheekhu yihi fii ayri di alaai saddexda ka u saaxiibka a maradu bitaain bay ku sugnaatay maradii ku darso iminka sawjaahada jihaadan maynaan lahayn jihaadka haddaad doonaysa inaad mare ka dhigta mar quran jihaaday haddaad doonaysa inaad tidhaa ta un ku dar oo maxay dhe jihaadatan baad odhanaysaa markaa jihaadatan ayaad ugu dhawaaqaysaa sow callama tacliiman ma ahayn tacliiman waxbarbarid soo maayn tacliiman haddaad doonayso inaad mar qurunba waxbarbaray aad tidhaa tacliimankan ta un ku darso tacliimatan dheh fii kayri di halaai saddexda ka u saaxiibka ah kayrkii dhexdiisa maratun maradii bitaain tabay ku sugnaatay tabay maradu sidataa washada waxa shaadoobay fiihi dhexdiisa hay-atun hay-adu waa shaad ee fastahbitan wax sugo warniyo wax sugo oo qawaacidka baro hay-adu shaad bay ku tahay hayru hulaahiga e sow inama odhan marada ta ku dar bu ina yidhi masterka sow maaha hay-aduna waa shaad sow inama odhan haddaba maradan ta'da haddaad tidaahdo jahda mujaahadatan baan ku keeni taabaan kusii dari ta kale mujaahadata haddaad tidha mujaahadata waa lagula yaabaya warkadaa kii aan wadanin unbaa lagu darayaa tade fa xukmunaa xukunkeenani limasderin masder buu u sugnaaday masderka oo mubaayinin ka fogaaday oo kayr u noqday mintaa inta marka hore masderka aan tada wadanin wailaa haddii uu markiisa horeba tada watay masderku hadduu tada wato mujaahadatan iska ahaa ama raxmatan uu iska ahaa wailaa hadduu marka horeba ta'da watay yebdu wuxuu ku muuqani maradiisu bilqaraa'ini qaraa'intay ka muuqani qaraa'in iyo siyaaqa iyo ereyga waaxidatun oo laga daba keeno ayay ku muuqan doontaa wailaa yebdu bilqaraa'ini qariinooyinka ayay ku muuqan in sha allahu tacaala cashirkeeni halkaa ayuu inoogu joogayaa wallahu subxaanahu tacaala alaa aclam